allahuma callimna ma yanfacuna anfacna bima callamtana wasidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alfiyatu sira waa darsigii koob iyo labaatanaad waxaynu ku jirnaa ergadii nebigu u dirayey salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo waraaqihuu qorayey boqorada iyo madaxda diinta iyo towxiidkana ugu bandhigayay waxaanu ka qaadaynaa beytka sideed boqol iyo lix iyo labaatan kada jariira naxwa dilkalaaci wa naxwa di camrin wa nicma daaci dacaahumaa limilati alislaami faaslama lilahi biistislaami wa camran idamriya ila musaylimah falam yaub can kidbihi walazimah arsala lahu kitaabahu mac saa'ibi haaniyatan falam yakun bitaa'ibi wa bacdahu cayaashan aydan arsala ila bani cabdi kulaalin qabila kulluhum kitaabahu waaslamuu nucaymin alxaarisu masruuxun humu kadaa jariiran ay wa arsala waa diray kadaa sida kuwa horeba loo diray jariiran jariir buu nebigu diray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi naxwa dilkalaaci ninka dilkalaac layidhaah xaggiisuu u diray wa naxwa dii camrin iyo ninka dii camri layidhaah xaggiisuu u diray wa nicma daaci jariirna nin daaciya oo wax sheega waa kii ugu qiimo badnaa dacaahumaa labadooda ayuu ugu baaqay limillati lislaami diinta islaamka fa aslama way hoggaansameen lilaahi alla ayay u hoggaansameen biistislaamin hoggaansan wa camran idamriya wa arsala waa diray camran buu diray addamriya ilaa musaylima falam ya-ub kama laaban can kidbihi beentiisii wa lazima waa ku adkaysta beentii arsala lahu wuxuu u diray kitaabahu qoraalkiisii buu u diray ma saa'ibin saa'ib isagoo sida ayuu u diray haaniyatan mar labaad falam yakun ma noqon ninkii musaylima bitaa'ibi mid taa'iboo toobad keenay ma noqonin waxaa weli socota alkutub dadkii wuxuun muuqday hadduu doonayuu boqor weynba noqonine ninkii wuxuun gacanta maamul ku hayay ayaa waraaqahan lagu simayaa oo shareecada iyo diinta loogu sharxaya oo lagu waaninaya oo jahliga iyo dulmiga iyo dalaalka ay ku jiraan looga yeedhayaa markaasaa qaarna ay rumaynayaan qaar ay beeninayaan qaar ay soo yaro hollanayaan dhowaanayaan qaar ay dib u durkayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray jariir ibnu cabdilaahi albajali jariir ibnu cabdilaahi albajali sida la yaqaano saxaabada magaca leh waa raggii ugu dembeeyey islaama bal waxaa la yidhaahdaa nebiga intuu la joogay may dhammayn lix biloodba ma ay dhammayn jariir ibnu cabdillaahi albajali waxaa loo diray ninka la ydhaha dilkalaac oo yaman raggii haystay ka mid ah iyodii camrin oo ku-xigeenkiisii ah diidaana waxaa la bixi jiray qolada reer yamaneed dilkalaac waxaa la odhan jiray sumayqic ibnu xawshab ama sumayfic fana waa lagu tilmaamay qaafna waa lagu tilmaamay sumayqic ama sumayfic ninkaasi heer cajiibuu garaacayay wuxuu ahaa madaxda madaxnimada ku xadgudbay ee aad isu faantacooriya hadhow buu islaamaya hadhow buu islaamaya nin wada tawaaduca oo deggan oo cagaa dhulka ku hayuu noqonaya deetana nin baa eegay oo wuxuu yidhi adduunyo ninkii harag yar madaxa garabka ku sita oo suuqa madiinees lugaynaya ayaa nin wuxuu yidhi walee ninkaa iyo xaaladu ahaan jiray warqad baa laygu dhiibay beri iyo hadiyad odayaasha salaadiinta beeshaa igu dhiibay sannad baan sugayay buuri sannad inuu maalmul bannaanka u soo baxo maalinkii dambuu daaqadda dadka ka soo eegay waa la wada sujuuday ninkii noocaa ahaa ayaa maanta dadka iska dhex lugaynaya maalin kalena cumar bnu khadaab ayaa isagoo ciidan u diyaaroo baxayo jihaad u baxaya ayay kulmeen way iswaraysteen deetee wuxuuhi war waxaanoo jihaad iyo waxaanoo hawli waa maxay markaasuu yidhi dembi weyn baan galo dembigii baan iska kafaara gudaya oo muxuu aha wuxuu yidhi boqol kun baan markaan soo istaago sujuudi jiray oo dadkayga ah rabbinimaan sheegtay buuhi rabbinimo halkaasuu marayay sidaa awgeed ninkaasaa loo diray ninka la yidhaahdo jariir bnu cabdillaahi albajelina cillad buu lahaa wuxuu aa dadka fardaha ka duula ee ka dhaca nebigu markuu udhi buu yidhi afartan kaxayso qoomkaaga oo bani ahmas ah oo nimankaa u tag bu uhi yaa rasuul allah innii laa ahbutu calaa faras anuu faraska kuma sugnaadabo in yar markaan eryawan ka duula nebigaa idhi awal baad ka duuli jirtae iminka ka duuli miyuu nebi ku saaray weli su'aasha aasha anigaa sameeyey su-aasha nebigu mu odhanine wuxuu yidhi imika ka duulimaysid maysid dabeetana buu soo kaxeeyey wuxuu yidhi fuul gacantuu kaga dhuftay xagga dambe wuxuu yidhi faras damboon ka dhaco dib looma arag sidii buu dabeetana cidhibta ku dhuftay nimankii bay u tegeen waa diintay u bandhigeen labadiiba waa islaameen sumayfic iyodii camr labadiiba waa islaameen hadhowna waxay u soo baxeenba inay jihaadaan ninkan le dilkalaac wuxuu ahaa furtay masar magaalooyinkeeda ugu koonfureeya ayuu ku shahiidi doonaa isagoo la socda camr bnu caas radia allaahu wa ardaah kadaa jariina ey arsala waa diray kadaa siduu kuwa horeba u diray jariiran buu diray waa jariir bnu cabdillaahi albajali naxwa dilkalaaci buu diray wa naxwa dii camrin wa nicma daaci saxaabigaasina daaci diin sheega waa ugu nicmo badnaa dacaahumaa labadooda ayuu ugu yeedhay limillati lislaami fa aslamaa waa islaameen lilaahi bay iyo u islaameen biistislaamin hogaansan wa camran idamriya ilaa musaylima camar ibnu umayata damri in badan buu ina soo maray waa saxaabi howlo badan qabta wa camr ibnu umayata damri baa la diray ilaa musaylima falam ya'ub kamuu laaban can kidbihi beentiisii walazimahu beentii buu ku dhegay arsala lahu nebigu waxa u diray kitaabahu qoraalkiisuu u diray aaniyatan mar labaad maca saa'ibin ayuu u diray falam yakun bitaa'ibi mid toobad keenay muu noqon shalay baynu tilmaanay musaylimat alkadaab inuu wax isku jacburiyey markuu wax isku jacburiyeyna nin la ydhaha alrajaal ibnu canfuwa oo ay saaxiib ahaayeen ayaa marag beena u furay oli anaa joogay markuu nebi maxamed yidhi ninkaydinku liita maahe waa nin wanaagsan deetana tii lagu beloobay hadhowna wuxuu sameeyey beena fara badanoo jin iyo balaayina waa la xidhiidhi jiray intuu isku dado oo wax shito ayuu wax akhriyi jiray deetana wuxuu akhriyi jiray wax aad loogu qoslo yaa difdacu bintu difdacayn naqirii maa tunaqiriin wakadirii maa tukadiriin asaluka fitiin waclaaka fi lma ina qurayshan qowmu yactaduun wakadaba lmusaylama waxaasuu qur-aan ka dhigaya wاطaaxinaati طaxnan wاlkhaabisaati khubsan hariidatan walaxman waa qur-aan subxaana allahi alcadiim marka kuwii ugu dhowaa baa yidhi war waxaanaad akhriyaysaa inay beenta waa arkaynaa laakiin beenaalaha yagaa noo dhaamaa mid kaloo run sheegaya qabyaalad baa lagu raacaya oo idinka arkay iminka qaar been sheegaya oo wax walba cunaya oo wax walba sida diirta dabala oo muudsanaya ayaa sacabka loo garaacaya waxa loogu garaacaya waa maxay waa qabyaalad marka baashu waa halis weeye meel xun bay gaadhaa dee innaga meel dhadhowbaa bay nala maraysaaye kuwaa nebi bay la maraysaa nebi koobiyeeya hadday reer bani mudar nebi leeyihiin hee inaguna rabiicayne iyo inaan nebi beeline inoo soo diyaariya nin hee isna ha maxayna nebi tira bay marka ninkii musaylama saas u ahaa waana ninka magacaa loo bixiyey musaylamat alkadaab waayo beentii ugu weynayd buu la yimi loo diray camr ibn wayta damri aad buu la hadlay muu ka laaban beentii bal wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo adduunku waa noo qaybsayey moxamed ibni cabdilaahina waa ku xaggaayo maaratay tihaama aniga neji baa nebi u ahay marka xuduud baannu kala yeelanaynaayoo waa labada nebi xuduud ha loo kala sameeyo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mar labaad wuxuu diray asaa'ib ibn alcawaam oo subayr ibnu cawaam hoos uga yar oo ay safiya dhashay oo inaabtigiiya kiina wuxuu u bandhigay diintii iyo inuu ka laabto beentii kamuu laabanin sidii buu u haystay reer bani xaniifana afartan kun oo nin baa difaacayay oo raacay oo baadilka ku raacay bal markuu abubakar sidiiq dagaalada qaaday ee uu nimankan beenta sheegay edbinayey wuxuu noqday kii ugu adkaa aswadulcansi nebigoo nool baa la dilay tuleyxata ibnu khuwaylidna aad uma xoog badnayn islaanta lala sajaaxna isagaaba ninkani duubsadayoo gebigeediiba waa guursaday nebinimadiina way ka tanaasushay nebinimadii way ka tanaasushay qiso dheer oo taariikhda kutubta ku qoran weeye wixii markuu isku darsaday ciidankii ugu adkaa wuxuu ahaa qolada reer bani xaniifa eh, oo yamaamo degan yowmu xadiiqati almowt waa maalin caana wey saxaabada qur-aanka taqaanoo keliya toddobaatan baa ka shahiiday maxaad umalayn kuwa kalena maxaad umalayn taabiciin laakiin markii dambe waxaa dilay ninkii la odhan jiray waxshi ibni xarb oo ku ballamay hootadii uu xamse ku dilay inuu kana ku dilaayo waxaa kaloo luqunta ka gooyey ninkii la odhan jiray eh, yaziid ayaa dee dilay oo walaalkii uu googooyey nin saddexaad buu nebigu u diri doonaa sheekhu ma keenine waxaa loo diraya xabiib ibn zayd xabiib ibnu zayd ayaa wuxuu ku odhanayaa nebi maxamed waa maxay markaasuu odhaya ashhadu annahu rasuuluullah suu dhi anigu maxaan ahay miyaan anigu rasuul ahayn suu la laa ma maqlaayo suu dhi maxamed bin cabdillaahi ka war waa rasuulka ilaahay toos buu maqlaya tayda aniga ka waran laa asmac ma maqlaya warkaaga marka uu googooyey kolba inbuu jaraa gacan jar lug jar far jar mana ka joogsado diinta deetana walaalkii iyo hooyadii oo nusayb binti kacaba ayaa ku ballamaynay ninkaa weerarkiisa ka qayb galaan way ka qayb galeen markii waxshii hootada la helay iyaguna seeftii bay la heleen madaxana waa ka goosteen musaylamatulkadaab meel xubuu ku dhintay weliba maalintaa markuu khaalid ku soo kululeeyey ee dagaalku meel xun marayo ayaa ninkii u yimaada abaanduulihiisa u yimaada war makuu yimi jibriil mmu iman suu noqdo dagaalku galaa makuu yimi malku jibriil maljibriil baa u imanaya suu yidhahdo waxoogay mee weli mar dambu is yidhi yaad beenoobina suu haye suu yidhi leedahay maalin dheer suu yidhi wallahi maalin dheer baad leedoo hasiime iyo dhibaato ku dheer sidii buu kaga dhaqaaqay dagaalkana lamuu gelin toos buu ka dhaqaaqay wa camran idamriya ilaa musaylima falam aaba yaubu awban ay falam yarjic kama laaban weeye can kidbii beentiisa walazima waa uu laasimo ku dhegey arsala lahu kitaabahu warqadiisii buu u diray aaniyatan mar labaad maca saa'ibin saa'ibn alcawaam falam yakun ma noqon musaylima bitaa'ibi meel daran baa looga yeedhayaylene wa badahu arsala wuxuu diray arsala wuxuu diray aydan lagu noqoye cayaashan buu diray ilaa banii cabdikulaalin buu u diray qabila way aqbaleen kulluhum dhammaantood kitaabahu wa aslamuu way islaameen nucaymun baa islaamay alxaarisu baa islaamay masruuxun humu dhammaantood waa islaameen saxaabiganna waxa weeye cayaash ibnu abi rabiicata almaqzuumi raggiinna maskaxda badan ee xasuusta badani waxay ku xasuusan karayaan markii la soo hijroonayey waa ninkii uu khiyaameeyey abujahal oo walaalkii xagga hooyey walaalo ka ahaayeen hooyadaabaa saa noqotay oo isku dishay oo bacadkii ka harhsan weyday oo saniya sin dhacday waa too uun waana iska soo laabanaysa meel dhexa markay marayeen cumar bnu khadaab bay saaxiib ahaayeen aad u saaxiib ahaayeen cumar baa war hayeeli markuu ka diiday buu yidhi hadaba faraska hashaydaa qaado oo haddaad wax garan weydo iyada ku firxo tiina way ka khiyaameeyeen deetana isagoo xidhxidhan ayay maka geeyeen waa kii abujahal dhoolatuska ku samaynay lahaa toqomadiinna iyo ciyaaladiina sidaan usoo xidhxidhnay usoo xidhxidha waxa uu xidhnaa taqriiban sideed sannadood meelaha ilaa maka la furanayey ilaa maka la furanayey qol yar buu ka xabisnaa raggii maalinta la xoreeyey ayuu noqday xoreyn waxaan uga jeedaa laga sii daayey xabsiga dulmiga uu ku jiray saxaabi hore uu islaamayna wuu ahaa dabeetana wuxuu qaaday warqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam saddexdan nin oo dalkaasi ay haysteen si siman u haya si siman nucaym iyo xaaris iyo masruux waa walaalo mid waxaa loo dhibay arrimaha maaliga ah oo wuxuu maamulaa wixii dhaqaala un ku saabsan midna wuxuu maamulaa wixii dagaal iyo hawlo iyo dhibaatooyin u maamulaa midna arrimaha diintuu maamulaa saasay u maamulayeen saddexdoodii baa isu wada yimi arrinna ma kala goostaane eh? way wada goostaan markuu yidhi anaa rasuulu rasuulillaahi ilaykum rasuulka ilaahay ergeygu soo diray baan ahaa ayay aad u dhegaysanay dhuuxeen mabay shawrine bartii ku islaameen nebigiina farxaddiiyo warkiibuu u keenay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa bacdahu intaa ka gadaal arsala waa diray ayda lagu noqoye cayaashan cayaash ibna abi rabiicata almaqsuumi baa diray ilaa banii cabdikuleel buu u diray qabiila waa aqbalay kulluhum dhammaantood kitaabahu buu aqbalay marka arsalaa iyo qabilaa waa alifu idlaaqi aynu garanayno kulluhumu kitaabo way aqbaleen wa aslamuu way islaameen humuu waxay kale yihiin nucaymun nucaym bni cabdikulaal alxaaris ibni cabdikulaal masruux ibni cabdikulaal wa arsala nabiyu aydan id katab licidatin lam yusma man biha dahab lfarwt bni camrin اljudaami aflaxa ida qara bاlislaami walibani camrin whm min ximyari kadaka limacdi karibin اlmushtahiri wa arsala nabiyu nebigu waa diray aydan lagu noqoyo id kataba maruu qoray liciddatin dad uun tiro leh ayuu u qoray lam yusma loma magacaabin man ciddii bihaa warqadda dahaba la tagtay waraqo badan oo kaleu nebigu qoray oo taqriiban sideed ah sideed madaxa ayuu u kala qoray laakiin sideedan waxaaan magacownayn raggii qaaday baan magacownayn kutubtun baa la garanaya laakiin saxaabadii loo dhiibay ayaan la garanayn lirfarwata bni camrin iljudaami ay kataba waa qoray farwata bni camrin iljudaami buu u qoray aflaxa waa liibaanay id markii aqara uu qiray bilislaam islaamnimadii walibani camrin wahum min ximyari nimanka laydhaa bani camrna nebigu waa u qoray kadaa waxaa kaluu la qoray limacdi karibin almushtahiri ee caanka ahaa saddexdaa waa qoray waraaqahan uu nebigu dirayo calayhi salaatu wasalaam madaxdii waaweyneed ee caalamka maaha madaxdii waaweyneed ee carbeedna maaha waa u niman tuulooyin iyo magaalooyin haysta ama salaadiin iyo odayaal beeleed weeye laakiin laga dambeeyo oo warkooda la dhegaysto nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi magacyada iyo calamada iyo dowladaha iyo ma tixgelinayna wuxuu tixgelinayaa qof mutaacoo la yeelo oo dad ku xidhan yihiin waayo dadka dad baa ku xidhan oo ka war sugaya qaarna cidi kuma xidhnee naftiisuu keliyu maamulaa kaan naftiisoo keliya maamulaa hadduu islaamo muxuu islaamay keligiibuu islaamayaa cid socotaana in islaantiisu ka hadhaan laga yaabaa iyo ubadkiisu dadna ummad dhan baa waxay eeganayaanoo hebel muxuu ka yidhi arrinka wuu qaatay iyana waa wada qaadanayaan ilaa ka xoolaha la jooga ee hawdka ku dhaqan ayaa warkiisa sugayo dadka kale haybad badan ilaahayna kahoodadaa kala siiya markaa nimanka nebigu taargadgaraynaya waa niman laga dambeeyo warkooda la dhegaysanayo dee quraanka aanka kariimkana waa ku aragteen marka sekada la bixinayo qolo dhan baa jirtoo laydhaha almu'allafatu quluubuhum qolooyinka qalbigooda la soo dhowaynayo dad baa ku xidhan hadday diinta raacaan dadkii o dhan baa raacaya marka qolooyinka nabigu u diray waa farwa ibnu camr aljudaami bani judaam waa qolooyinka reer qaxdaan ee ku dhaqan shaam meelahana iska gelayaan falastiin iyo urdun buu ku dhaqan yahay ninka warqadii waa u tagtay waanu liibaaneeyo diintii iyo shareecadii waa qaatay taasi waa kow bani camar min ximyar qolankan waa ree yamaneed waa niman la yidhaahdo bani camar oo ree yamaneeda ah, oo ximyariyiina ah. iyagana diintii baa loo bandhigay iyana waa islaameen ninka kale islaamay waa ninka la yidhahdo camr ibni cabdimakrib camar ibnu macdikarib amr ibn macdi karib amr camr waa inankiisa waa ninka la idhaha macdi karib oo wuxuu dhalay camar ibnu macdi karib isaga iyo aabbihiiba waxay ahaayeen waxay ahayd niman la yaab leh oo geesiyaalah macdi karib boqorna ah laga dambeeyo inankiisu laakiin waa camare nin cajiib uu ahaa seef lahaa caana oo caraboo dhan taqaano oo la dhaha asamsaam oo lagu sheekaysto gabyadoo dhan ku jirta markuu soo islaamay dagaaladii lagu qaadayay ciraaqna uu soo diyaargaroobay ee madiine uu soo maray ayaa cumar wuxuu raadinayaa ninkan taariikhda galay camar ibni macdikarib hallay doono camar baa loo keenay markuu soo eegayba ishuu ka laliya wuxuu idhi dee ninkaa filaya maaha malaa wuxuu filaya nin baaxad weyn oo aad u dheer oo aad u dhimuc weyn hadha buu ihi bal seeftaadii soo saar seeftuna seefiiba uma eko waaba sayf iska caadiya suli maxay ka hadalhayeen suli cumarow seeftu macno ma lehee cidda sidataa ayay macno ku leeday buuri wuxuu ihi waxaan ku weydiiyey maxaydun qabaa'ilkii iyo reeraha kaga adkaan jirteen suu yidhi biquluubin saamida wa biaydin daariba qalbiyo adag oon dhaqaaqayn iyo gacan wax garaacda labadaasaanu ragga kaga adkaan jirin deeta bal dhudhunkaaga soo fidaa dhudhunkiina waa fidiyey cumar wuxuu yidhi waxaan qirayaa inay wax kale kuu heliyaan dhudhunkii wax noqon waa seeftii wax noqon weyday muuqaalkaagu wax noqon waa deetana sidii buu kaga tegey jihaadkana waa galay meel weynna waa ka soo baxay camr ibni macdi karib laakiin aabihii markuu islaamay in yar kadibba waa geeriyooday wa arsala nabiyu nebigu waa diray aydan lagu noqoyo idkata markuu qoray licidatin min annaasi dad badan buu qoray lam yusma aan la magacaabin man ciddii dahaba la tagtay bihaa waraaqaha waa waraaqa ciddii qaadi aan lahayn lifarwata bni camrin aljudaami buu u qoray aflaxa waa liibaane id xilligaa aqara bilislaami walibni camrin wahum min ximyari kadaa wuxuu u qoray limacdi karibin almushtahiri waa ninkii caanka ahaaye waliasaaqifin asaaqif buu u qoray alusquf waa kabiiru nasaara waa hogaamiye waliasaaqifin hogaamiyeyaal binajraanin najraan meel laydhaa najraan iyo asaaqif midna waa siiqatu muntaha aljumuuc midna waa kale ee alif iyo nuun zaa'idatan labaduba waa maalayansarif laakiin sheekhu wuxuu u sarfiyey lidaruurati shicr waliasaaqifa binajraana ayay noqon lahayd laakiin muxuu yidhi waliasaaqifin binajraanin kataba waa qoray kadaa wuxuu u liman aslama ciddii islaamtay min xadsin carab oo xadas ka mid ah oo carab ah wabnu dimaadin ibnu dimaadna waa u qoray khaalid ilasdiyi buu u qoray walibni xasmin camarin radiyina waa u qoray waliakhi tamiimin awsin kataba wuu u wa huwa ladaa awlaadihi maa dahaba wuxuu uga tegey waliyasiid ibni tufayl alxaarisi walibani ziyaad ibni alxaarisi nabigu calayhi salaatu wasalaam dadyagu u qoray waxaa ka mid ahaa nimana saaqifoo najaraan joogay najraan waa koonfurta sacuudiga iminka waxaa ku dhaqnaa dad fara badan oo nasaare ah madaxdoodii buu u qoray qaar islaamay iyo qaar soo diidhaba waa leeyihin qolooyinkii xadas ee islaamay niman carabay ahaayeen iyana waa u qoray iyana waa islaameen ninka la yidhahdo khaalid ibnu dimaad khaalid alasdi khaalid ibnu dimaad alasdi isna warqad buu u qorayoo sidii buu ku yimi ninka la yidhahdo camr ibnu xasimna warqad buu u qoray laakiin sheekha waxaad moodaa in waxooga ilduufi ku jiraane camr ibnu xasm warqadiisu may ahayn warqad lagaga warramayo tawxiidka islaamnimo loogu baaqayna may ahayn ninkan islaam buu ahaa laakiin waxa loo qoray axkaamta diyaadka ayaa loo qoray magta iyo noocyada loo kala qaato zakaadka noocyadeeda axkaam badan baa ku jirtay waa kitaabu camr ibnu xasm waa macruufa waa la yaqaanaa alradiina waa almardiyi nebiga ayaaba dirtayoo najraan buu ka ahaa mas-uul isagoo toddobiyo toban jira ayaa halkaa loo diray oo mas-uulu ka ahaa ninka la dhaa nucaym ibnu aws nucaym ibnu aws iddaari waxay walaalaeyeen saxaabiga ladhaa tamiim ibnu awsin iddaari waa saxaabigii cajiibka ahaa ee nebiga uga warramayey inuu dajaal indhaha ka soo qaaday wuxuu leeyahy annaga iyo lukham iyo judaam annagoo ah oo dooni saaran ayay doonidiina la oroday dabayl baana kaxaysatay wayna dhabanaanisay afartan iyo habeen iyo dheeraad baan ku jirnay badda meel jasiiradaan ka soo dhacno jasiiraddii baanu ku aragnay xayawaan weyn oo wada shaasha oo halkuu jeediy xagguu ka jeeda aanad garanayn wejigiisa iyo dabadiisa waabuu nala hadlay maxaa haydeen qola caraba ina mariya nin halkan joogaa idin doonaya kolba deyr baanu ka tallawnaa waxaan u nimi qof weyn oo intee oo min cidhbaha laga bilaabo ilaa iyo luqunta silsilad saa ugu taxayiin oo wada ka tiinadaysan markaasuu su'aalo badanna weydiiyey ishii baysaan ka warrama biyo waa burqanayaan nakhligii baysaan ka warrama caynkaa iyo caynkaa weeye buxayradii dabariye ka warrama nebigii carbeed ma soo baxay haa ma la raacay qaarna waa raaceen qaarna way diideen inay raacaan baa u ficnaan lahayd adugu maxaad ahayd dajaal baan ahay wakhtigaygina waa dhow yahay dhowaan baa lay fasixi doonaa markaasaan bartan ka soo boodeeyaa nebigoo maalmaha dajaal uga xadiisayaa ayuunbuu tamiimna soo islaamay waa ka nebiga u yimid anaaba soo arkay nebigu intuu mimbarkii uga degay ayuu uhi fadhiiso maanta adaa cilmi hayee u xadiis dadka loo xadiisayo ee looga sheekaynay maca nebigaa ku jira salawaatu rabbi wasalaamu calayh tamiimna awsini daari quraada nabigu ku biiray walaalkiiyo nucaym laydhaana waxaa loo gooyey oo la siiyey meesha laydhaa xabra xabra waxay ku taallaa gobolka khaliil ee falastiin ka mid ah waa tuulo yar iyo beeraheed iyo waxeed oo dhan baa la siiyey ilaa iyo muddo dheerna way kala dhexlayeen qolooyinkan dambeo dhanna waxaad mooddaa maadaamay madax yihiin nebigu qofaba waxbuu siinayey qaarba meel buu u jaraayey yasiid ibnu dufaylna meel laydhaa almadda ayuu siiyey oo iminka kamid mid a ah mandiqada casiir laydhaa ee ku taalla mamlaka alcarabiya sacuudiya wuxuu idhi meesha laydhaa madda hayso oo adigu yeelo wixii ka soo baxa intaad salaadda oogeyso sakadana bixinayso gaaladan la dagaalamayso qolada laydhaa bani siyaadna wuxuu siiyey meel ladhaa jammaa oo iyaduna magaalada madiina waxoogay xaggaa ka xigta iyo wa adniba laba meelood buu siiyey wixii ka soo baxaa in aamin baa tihiin xoolahana qaata intaa ilaahay rumaysan tihiin salaadda oogaysaan sekada bixinaysaan kaala la dagaalamaysaan waliasaaqifin madax ayuu u diray binajraani najraa ku taalla kataba kadaa waa qoray liman aslama ciddii islaamtay min xadsin oo qabiilka xadas laydhaa carab weeye wabni dimaadin buu u qoray khaalid alsdiyi weeye walibni xasmin camrin iradiyi weeye camr ibni xasmin iyo khaalid ibni dimaad waliakhii tamiimin tamiim walaalkii waa nucaym ibni awse awsin kataba waa u qoray wahuwa waxa u qoray ladaa awlaadihi awlaaddiisiibaa ayaa haysa maa dahaba kamuu tegin waraaqdii nebiga sidii bay u hayaan weli yaziid ibni tufayl alxaarisina waa loo qoray walibani ziyaadin bn اlxaariثi intaa waxaynu ku dhammaynay alkutubu ilى اlmuluki wالru'asaa baabu dikri awlaadihi salى اllahu alيyh wasalam halkana waxaynu ku xusaynaa awlaaddii nebiga min adukuuri wاlinaas lab iyo dhadigba kana lahu ثalaaثaة banuuna alqasimu اladii bihi yaknuuna bmakta qbla النubuwati ulid wطayib الطaahiru wahwa waaxid whuwa صaxiixu wasmuhu cabdالlah wqiila bal haadani famnaahu siwaa wthalis ibraahimu bilmadinati casha biha caama wanisa sanati waqiila mac nuqsaani shahrin waqada sanata cashrin faradan lahu ridaa wamaata qaasimun lahu caamaani wacidat lwlaadi min niswaani kaana lahu waxa uu lahaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi alaaatun saddex banuuna wiilal ah alqaasimu qaasim baa aladii kii ah bihi isaga yaknuuna loogu kuniyeeyo ka magac loogu ladho ee magaca loogu daray abulqaasim layidhaah waa isaga wulida wuxuu ku dhashay bimakata maka ayaa lagu dhalay qabla nubuwati nebinimada ka hor watayibu baa ku xiga altaahiru wahwa waaxid waa mid keliya tayibe taahir labaha kala moodin wahwa saxiixu inuu mid isku yahay ayaa saxa wasmuhu cabdullah cabdullaahi ibnu muxamed ibn cabdillaah wa qiila waxaa la yidhi bal haadaani labadani bal haadaani labadaasi fabnaani waa laba wiil oo siwaahu isaga ka soo hadhay waaba laba wiiloo kale cabdulaahi maaha cabdulaahi waa mid daahir iyo dayibna waa laba kale wthaalisu ka saddexaad ibraahimu waa ibraahim bilmadiinati madiina welida uu ku dhashay caasha biha wuxuu ku noolaa caaman sanad wa nisfa sanati iyo sanad barhkii sideed iyo wa qiila waxaa la yidhi maca nuqsaani shahri mee bil baa ka dhiman toddobiyo buu ku noolaa waqadaa wuu geeriyooday sanata cashrin sanadkii tobnaad faradan lahu rida faradan ceelalyo lahu nebiga ayay u yihiin ridaa raalli laga yahay wamaata waa dhintay qaasimun qaasim lahu caamaani laba sana u gaadhay wa ciddat lwlaadi min niswaani kada nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay ubadkuu siiyey toddoba ayuunbay ahaayeen afar hablood khilaaf kama taagna saddexda wiil baa waxoogay khilaafoo daciifi ka taagan yahay qolaa waxa le waa afar wiil oo dayib iyo daahir bay laba ka kala dhigayaan qaarna dayib iyo daahir laba kale bay ka sheegayaanoo iyo saddexdii shan bay ka dhigayaan laakiin sida saxdii waxa weeye inay saddexun yihiin ka koobaad waxaa la dhaha alqaasim ibn muxamed ibn cabdillaah wuxuu ku dhashay maka waxaa la isku raacsan yahay nebigu wuxuu dhalay isagoo aan nebiba ahayn ayuu qaasimu dhashay waanu yaro barbaaray laba saniyo xoogay ayuu gaadhay waxaa ku xigay cabdullaah oo adayib udaahir loogu laqbeeyeyoo loogu naanaysay maxaa loogu naanaysay isagoo nebiya ayuu dhalay isagoo nebiya ayuu wiilkan kala dhashay dabeetna labadaa laqa buu qaatay adayib udaahir macnaheeduna maaha kii hore dayib taahir mu ahayn iminka haddii adiga magacoonaysa lagu bixiyo ka kale odhan maya anugu ma ihimiya hebel hadii la yidhahdo hebel waa tayib oo wanaagsan yahay haddaama anigaa xun mafhuum laga samayn maayo mafhuum mukhaalafa wa huwa way waaye labadaasi khadiijo ayaa dhashay wiilka saddexaad waa ibraahim waxaa dhashay maariyatu alqibtiya oo aynu shalay soo marnay inuu u soo diray nebiga muqawqis nebiguna addoonnimo ayay ku wada joogeen saasay ugu dhashay wuxuu noolaa siddeed iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood kadibna ilaahay baa oofsaday iyadoo naftu ay ka gurmayso ayaa nebiga loo keenay labada gacmood buu sidaa usaa u hayey deetana qarraacduu hayey xoogay u qarraacleeyey ayuu nebigu ilmeeyey saxaabadii lala hadlay ee loo sheegay baroortu inay xaaraan tahay ayaa yaabay wa anta yaa rasuul allah cabdiraxmaan al baa ku yidhi ma adigii rasuulka ilaahay ahaa ayaa ilmaynaya waxay u qaateen macal ilmadu inay xaaraan tahay markaasaa wuxuu idhi ina alqalba layaxzan wa ina alcayna latadmac wa inaa lafiraaqaka ya ibraahiimu lamaxzunuun walaa naquulu ila maa yurdii rabbana qalbigu waa murugoonaya waa dabiici indhuhuna waa ilmaanayaan waa naxariis laakiin waanan ka murugaysannahay wiilkaa yare geeriyoonaya laakiin waxaan ilaahay ogolayn marna ku qawli mayno odhan mayno mar kalena wuxuu tilmaamay inay tahay raxma inahaa raxma waa naxariis culimadu waxay leeyihiin nebiga ilaahay subxaana wa tacaala uma reebin wiil hadduu wiil u reebi laa waxaa dhici kari lahayd dadka qaarkii inay wax iska dhaadhiciyaan oo yidhaahdaan nebiyullaahi ibraahiimba nebinimadii waxaa qabtay isxaaq iyo ismaaciil oo u dhalay isxaaqna waxaa ka dhaxlay yacquub oo u dhalay yacquubna waxaa ka dhaxlay yuusuf marka inay nebinimadii yidhaahdaan wallaahi midkood baa nebiyo qaar ku ibtiloobaan ayaa dhici karta sidaa awgeed baa la sii oofsadayba iyo xagga khilaafada maamulka in la yidhaahdo waxaan ku maamuusaynaa nebiga carruurtiisiiyo iyagaan madax ka dhiganayna shiicadan ku xiiqay awlaad faatima ee le faatima awlaaddeedii qul weeye labiyo tobanka yidhi ma qaldamaan oo been ma sheegaan oo kan kuma dhacdo oo waxma ilaabaan oo wayna la socdaan oo qalbigeenna daalacanayaan kuwaasi waxay marayaan faatima carruurteedii hadday carruurtii nebiga heli laayeenna dee kuwan meelay u dhaafaanba lama garanaye waxay yidhahdaan mataqaanaan ma qaldamaan oo ma dembaabaan oo wax ma ilaabaan oo uurkeenna waxa ku jiray daalacanayaan oo qaarkood waxay leeyihiin way soo noqonayaan qiyaamuu markuu dhow yahay ayay soo noqonayaan arajca wax la ydhaahdo markaasay adduunka buuxinayaan cadaalad nin la ydhahdo maxamed xasan alcaskari oo aan jirinba wahmiya ayay sugaan marka xikmado badan buu ilaahay ka leeyahay laakiin xikmadahana ka mid ah inaa waxay sheegato ha weyde iyo dee ilaahay nebiga inuu ajarka ugu badiyo oo ubadkan kaa horeeya iyo ku sabirkaad ku sabraysa iyo musiiba kugu dhacaysaay dembiga iyay ka maaratay dunuubtana waa yaraysaa ajarka iyo xasanaadkana waa kordhisaa kaana lahu wuxuu nabigu lahaa alaaatun banuuna saddex wiil alqaasimu aladii bihi yaknuuna qaasimka ay ugu kuneeyayaan bimakata maka qabla nubuwati nebinimada ka hor ayaa wulida u dhashay waayibu daahiru wa huwa waaxidu waa mid keliya wahuwa saxiixu saasaa saxa wasmuhu cabdullaah waqiila waxaa la yidhi bal haadaani labadaa dayibee daahir fabnaani waa laba wiil siwaahu aan ahayn cabdullaahi wasaaliska saddexaad ibraahiimu bilmadiinati caasha biha wuxuu ku noolaa caaman wa nisa sanati waqiila waxaa la yidhi maca nuqsaani shahri bil baa laga jarayaa waqadaa waa geeriyooday sanata cashirin sanadkii tobnaad faradan lahu nebiga ayuu ceelalye u yahay ridan raalli laga yahay ceelalyadu waa qofka ka sii horeeya reeraha ee ceelasha u hagaajiye ee dararka u hagaajiye ee sidaasoo kale u noqonaya waladkunaa wamaata waa dhintay lahu caamaani laba sanuu jiray wa ciddatul wlaadi tirada carruurta ah ee min niswaani dhadigaahina arbacatun waa afar marka shadrigan dambe beydkan dambu ku xidhanyah wa ciddatlwlaadi tirada ubadka ah ee min niswaani dumarka ahiina arbacatu waa afar faadimatulbatuulu faadumadii batuusha ahayd ee ilaahay subxaana wa tacaala iyada iyo duriyaddeedaba uu naarta ka badbaadiyey zawajaha waxa u guuriyey caliyan cali waxa uu guuriyey alrasuulu marka caliyan waa mafcuulkii oo ah. wa zaynabun zawajaha abalcaas wa zaynabu zaynabna zawaja waa guuriyey ha iyada nebigu abalcaas buu u guuriyey waafiyan nin oofiye weeye daa ikhlaasin daacada oo nebiga daacadu ahaa biwacdihi buu oofiyey wasawaja waa guuriyey inatayni laba habloodoo tacaaquban isku xiga cumaana buu u guuriyey dannuurayni kii labada nur saaxiibka ahaa ruqayatan weeye wa ummu kulhuumin ruqayata markuu yidhi fa umma kulhuumin baa idinu idhaa oo fa isticmaalo si loo fahmaynay kitaa kala dambeeyeen waayo wowgu tacqiib ma faa'iideeyo ruqayatan fa umma kulhuumin tali way ku xigtaa marka telidaa dambe ayaa ka kafaynaysa wanicma daaka sihru wa nima waxaa wanaagsanaaday daaka sihru xidid waxaa u wanaagsanaaday cuhmaanulweliy cusmaankii weliga ahaa ee xagga alla u dhowaa ayaa nin lala xididana u fiicnaaday wa jumlat lwlaadi awlaadda duuduubkeeda min khadiijati khadiijo ka ahaatay wa jumlat lwlaadi awlaadda duuduubkeeduba min khadiijati bay ka ahaatay laakina ibraahiima min mariya ibraahim mooyaane inta kale khadiijay ka ahaadeen walaysa fii banaatihi man acqaba nebiga hablihiisa kuma jirto man acqaba mid cidhib ka tagtay ila albatuulu faadimo mooyaane taabat taaba buu idin qoray laakiin waa taabat nadmiga u diidaya taabat way wanaagsanaatay umman wa abaa aabba iyo hooyaba beydku ku buuxinaya nebiga hablaha uu dhalay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa afartaa zaynab inay u weyn layskuma diidanaa faadima inay u yar layskuma diidanaa labadan ruqaya iyo umu kulsuum ayaa culimmada taarikhdiisu weydaariyaan ruqayaa loo badayay inay horrayso umu kulsuumna ay ku xigto ta saddexaad tahay qolo kalena umu kulsuum bay horraysiinaysaa ruqaya ayay saddexaysiinaysaa soomaaliga haddaad weydiisana ruqiya buu ku odhanaya ruqiya waa tufniin waa taxliil iyo cilaaj wey marka ruqaya waa in qaafka la fadxeeyo waa soo marnay zaynab inay u dhaxday abulcaas ibn rabiic laqiid ibnu rabiic waa ninkuu nebigu ammaanayey walaa ninkaasi waa iga guursaday guurkiisuna waa ficnaa ballan buu ii qaaday ballankiina waa oofiyey ninkaasi wuxuu ahaa nin raganimo iyo shahaamo leh markii dambena soo islaamay calina waxaa loo guuriyey faatima iyadana waa soo marnay awlaaddee u dhashayna waa xasan iyo xusain iyo umu kulsuum bintu caliy umu kulsuum waxaa ka guursanaya cumar bnu khadaab fii aakhiri xayaatihi labadii sane ugu dambeeyey noloshiisa ayuu maqlay xadiiska odhanaya kullu sababin wa nasabin munqaticun ilaa sababii wa nasabi xadiisku nebigu yidhi sabab kasta iyo xadhig kasta waa go'aya aniga xadhigaygii sababteeda mooyaane cumar wuxuu jeclaystay inuu nebiga la xidido wax nebiga ka tafiranoo habla'ana ana umu kulsuum baa joogtaa cali buu uhi cali oo ii guuri oo yaan kuu guuriyaa dumaro badan buu qabeeye wuxuu idhi awlaad faadimata ka joogta umu kulsuuma waayey buu yidhi inamaryo gurigu geeyey wuxuu idhi caanaanku ugu soo dhiibayaaye iska eeg iska eeg ku cajabiso fahiya imra'atuk waaba xaaskaagii waa kuu tahay uma baahnid odayaal iyo baco waaweyn oo gabaatiye iyo tigidho iyo waxba uma baahnid iyo waxaanu idinka nidhi arrinkaa waxaan rag isu uma baahnide hadday ku qanciso waa tukaa saasay ahaan jireen deetana caani bay u keentay cumarna wuxuu iska lahaa madhab fiqi oo khaasa ah. madhabkaas wuxuu tilmaamayaa inaan wejigiiyo gacmoo keliya la eegayn ee meelaha qaarkoodoo dhadhow laakiin munaasiboo raggu jecel in la eego markay u soo dhigtayba saas uga faydo kubkeedu eega intay cadhootay bay tidhi low lam takun amiira almu'miniin la darabtu bihada wajhak weelkaasi madaxaagu ku jabilaa haddaanad mas-uulkii muslimiinta ahayn waana ka dhaqaaqday mas-uul waan ku qancay sidii baa loogu guuriyey saddexdaasay ka tagtay ee faatima radia allahu canha qoloyn waxay sheegeen wiil saddexaad odhaa muxsin oo yaraan ku dhintay laakiin ma sugna xasan iyo xusein iyo mukulsuuma ma dhashay waxaa kaloo iyadana ka mid ahaa ruqaya iyo umu oo ay kala guursadeen laba nin oo aan gayaan u ahayn oo abulahab dhalay oo mushrikiin ah markii dambena cadhadii iyo nacaybkii bay u soo fureen waxaa loo guuriyey ruqaya cuhmaan ibnu cafaan markay ka geeriyootayna umu kulsuum baa loo guuriyey iyadana markii malagu haleelay waa kii nebigu lahaa yaa cuhmaan low kaanat cindii haalita lasawajtukaha mid saddexaad haddaan hayn lahaa qudheeda waan kuu guurin lahaa hablihii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi mid tafir ka tagtay faadimu baa jirta mid nolosha kaga dambaysana iyadun baa jirta nolosha kaga dambaysay lix bilood bay kaga dambaysay maalin baa u timi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu dhegta u saaray way oydo way ilmaysay hadhowbu haddana wax kale dhegta u saaray markaasay qososhay aadna way ugu ekayd nebiga khalqan wa khuluqan mar alla markuu arkana uu kici jiray marxaban bibnatii buu odhan jiray mar arko soo dhowayn jira dabeetna caaisha ku tidhi ii warran soo xaq kuguma liyo hooyadaa may haa ii warran say tidhi waa rasuulka oo ma warramayo hadhow markii uu dhintay bay tidhi miyaadii weydiinayn sirtii berigii caaishana way caqli badnayd oo maxaan kaa weydiin waan arkay bay tidhi waan arkay taad ka oyday kollay nebigu wuxuu kuu sheegay inuu dhimanaayo say tii run waan sii fahmay tii aad ku qosashaa daba ii waxaan ku qoslay wuxuu idhi dadka ehelkayga qofka koobaad ee soo dhimanaya waa adiga ee soo raacaya taasaan ku qoslay aduma qoslay ya cuntadaas ka soo milay marka faatima radia allahu canha waxay doonaysay inay waalidkeed ka daba tagto oo kollayba meel wanaagsan ay ku gaadhi doonto arbacatu waa afar faadimatulbatuulu faadimadii laga jaray xumaan oo dhan albatlu waa qadciga atabatul inqidaac can izawaaj baa laydhaa zawajaha waxaa guuriyey caliyan ali u guuriya rasuulu rasuulka alleh wa zaynabu zaynab zawajaha wuxuu u guuriyey abalcaas bna rabiici waafiyan waa kii oofiyey daa ikhlaasin daacada biwacdihi oofiyey wa zawaja snatayni laba ayuu guuriyey tacaaquban buu u guuriyey kala dambayn cumaana buu u guuriyey dan nuurayni labada nuuree la sheegaya waa labadii ubadka ee labadii hablood ee nebigu guursaday waxaana laydhaa caalamka oo dhan hore iyo dambayso ninka laba hablood oo nebi dhalay meher ku xidhay keligii baa jira taariikhda cid kaloo la wadaagtaana ma jirto cid la wadaagi kartaana ma jirto ruqayatun wa ummu kulhuumin teli waa ku xigta wa nicma daaka sihru wa nicma waxaa wanaagsanaaday daaka kaa asihru xididkaa cuhmaan waa wanaagsanaaday alwaliyu weligaa wa jumlatu lawlaadi awlaadda duuduubkoodu min khadiijati khadiijay ka ahaadeen laakina min maariyati walaysa fii banaatihi hablihiisa kuma jiraan man cid acqaba cidhibka tagta iyo raad iyo tafiir iyo caruur ila albatuulu faadimo mooyaane taabat umman wa aba iskaga buuxiyey ilay keligeed aabbiya hooye ma wanaagsanee way wada aabbiya hooye wanaagsan yihiine waa ku buuxinayaa baabu dikri acmaamihi wa cammaatihi sala allahu caleyh wasalam halkana wuxuu ku xusayaa nebiga adeeradii iyo eedooyinkii labiyo adeer iyo toban adeer iyo sagaalba waa la sheegaa sheekhu laakiin wuxuu ku socdaa labiyo toban inay yihiin acmaamuhu adeeradii xamsatu walcabaasu qad aslamaa waxaa loogu horraysiiyey labadu waa islaameen wa urqima waa la sanduleeyey alkhannaasu shayddaankii khannaaska ahaa ee dhuudhuuman jiray waa la sanduleeyeyoo waa uu ka naxay zubayrun baa ka mida alxaarisu baa ka mida jaxlun baa ka mida qusamun diraaru alkaydaaqu almuqawimu cabdu manaafin maca cabdilkacbati kada abulahbin ardaa kasabah ardaa wuu halaagay kasbahu shaqadiisii buu halaagay nebiga adeeradii siduu dariiqu marayaa waxay tahay inay labiyo toban yihiin qolada koob iyo tobanka ka dhigaysaay ninka la ydhahdo qutham iyo khaydaaq ayay isku mid ka dhigayaan qolooyinka kale ee tobanka ka dhigayaana ninka la ydhaahdo cabdulkacba iyo abulahab bay isku mid ka dhigayaan dariiqada sheekhaynu maray aynu marno labiyo tobanka labunbaa islaamay waa xamza ibnu cabdilmualib asadullaahi wa asadu rasuulih wa sayidu shuhadaa nebigana xagga nugmaday ka walaalayeen laba sanana waa ka weynaa cabaas waa jaddulkhulafaa waxa weeye nabiga aabbihii kala bah bay ahaayeen laakiin isna waa islaamay inta kala mid kama islaamin ninka ugu weyna waa xaaris xaaris ibnu cabdilmualib baa ugu weynaa isagana cabdilmualib lagu lagu kuneyn jiray oo loodhan jiray abulxaaris zubayr ninka la yidhaahdaa odayaasha quraysheed buu ahaa shaacir caaqil u ahaa muu soo gaadhin islaamnimada ninka la yidhaahdo jaxal buu qoray jaxlin xajlinna waa la ydhaha xajl oo xada la horraysiiyo bal kutubaha wuxuu caan ku yahay in xada la horraysiiyo xajlun isagu laakiin jiimkiibuu horraysiiye jaxlun isna islaamnimada ma soo gaadhin qusam isna yaraan buu ku dhintay diraar wuxuu dhintay waxyigoo bilowa oo aanu in badanba aanu caam noqonin ayuu dhintay alkaydaaq nin aad u deeqsiya buu ahaa kaydaaq waxaa la yidhaahdaa mahiigaanka roobka mahiigaankabaa kaydaaq la ydhaa eh, waxa loogu magac dhabay deeqda iyo ee eh, karamka uu lahaa iyo gacan furnaanta muqawim isagana waxay isku bax ahaayeen cabaas ibni cabdilmualib abu aalib magaciisu waa cabdumanaaf cabdulkacbana islaamnimada ma soo gaadhin ama abulahab oo qur ka sheekeeyey tabbat yada abi lahabin cabdulcuza baa la odhan jiray labiyo tobanka ayuu lahaa labun baa ka islaamay iyo dee marka nebiga adeerkii lagu daro aabbihii lagu daro saddex iyo waayahay acmaamuhu adeeradii xamsatu waa xamsa walcabaasu iyo cabaas qad aslama waa islaameen labadooduba wa urqima waa la sanduleeyey alkhanaasu shaydaankii dhuuman jiray biislaamihim islaamkooda lagu sanduleeyey zubayrun baa ka mid ah alxaarisu baa ka mid ah jaxlun baa ka mid ah ama xajlun qusan baa ka mida diraar alkhaydaaq walmuqawimu cabdumanaaf baa ka mida maca cabdilkacba kadaa waxaa kula mid ah abulahbin ardaa waa marka waa arkaysaan cabdulkacba iyo cabdumanaaf iyo cabdicusaa diinla-aantu waa caynka cid aan ku abuuranin oon ku arsaaqanin oon ku maamulayn ayaa addoon lagaaga dhigaya inagana marbar bayn ku dhacnaa cabdimadoobe cabdidhaare cabdikada waar madowg iyo dheerku ma abuuranine cabduraxmaan cabdullah cabdulxakiim magaca raaciya haddii kale cabdiga jooji oo dheere iyo madoobe iska dheh markaasaad badbaadi soo maha adoo cabdiga ka jara waayahay waxaa hadhay camaatuhu camaatuhu safiyatu caatikatu umu xakiimin baratu umaymatu arwa walam yuslim sidaa safiyatin qiila wamac arwa wamac caatikati camaatuhu eedooyinkiina safiyatu waa safiya caatikatu iyo caatika umu xakiim oo lagu naanaysa albaydaa baratun iyo bara umaymatu iyo arwa lixdaa weeye walam yuslim ma islaamin siwa safiyatii safiya mooyaane qiila waxaa la yidhi wa maca arwa arwana waa islaamtay wa maca atikati eh, nabigeedooyinkii safiya waa la isku raacsay inay islaamtay waa umu zubayr umu xakiim oo baydaa la yidhaana sida imaam dahabi sheegayo mabay soo gaadheen islaamnimada eh, arwa iyadana waxa loo badan yahay oo xoog badan inay islaamtay waayo dhacdooyin baaba laga sheegay aad u qiimo badan labadaasi islaam baynu ku qoraynaa caatika gabadh waxay ahayd aad u khatara oo gabya ah oo dadka wax abaabulo ah wax qariib ah oo la yaab leh dagaalkii beder gaaladay la socotay oy abaabulaysay oy dhiiri gelinaysay caatika mar dambe inay islaamtay bay qolooyin ka sheekeeyeen laakiin weli ma xoog badnaa inay islaamtay arwa iyo umaymana ma ay soo gaadhin islaamnimada marka waxay noqonayaan laba islaamay iyo laba aan soo gaadhin iyo laba shirki iyo kufri lagu sheegay cammaatu eedooyinkii safiyatu waa safiya caatikatu iyo caatika umu xakimin iyo umu xakiim baratun iyo barra umaymatu arwa intaa weeye walam yuslim ma islaamin siwa safiyati safiyo mooyaane qiila waxaa layidhi wamaca arwa arwana waa islaamtay wama caatikati caatikana qowl daciifa odhanaya caatikana waa islaamtay baabu dikri aswaajihi sal allahu aleyh wasalam waxaynu halkana ka gelaynaa nebiga aswaajiisii iyo xaasaskiisii barakaysnaa ummahaati lmu'miniin zawjaatuhu allaatii bihinna qad dakhal sinta aw ixdaa khulfun nuqil khadiijat lula taliiha sawdatu uma talii caaishatu sidiiqatu waqiila qabla sawdatin faxafsatu fazaynabun waaliduha khusaymatu fabacdaha hindu ay umu salama fabnatu jaxshin zaynab almukarama ila akhirihi xaasaska nebigu allaatii waa kuwa bihinna iyaga qad dakhala uu laaqalgalay hintaa waa laba aw ixdaa hal cashratin toban laba iyo toban ama koob iyo toban weeye khulfun waa khilaaf nuqila la soo wariyey culimmadu isku khilaafeen ma labiyo tobanba mise waa koob iyo toban khadiijatu luulaa khadiija inay ugu horaysay taliiha waxaa ku xigtay sawdatu sawda uma tali caaishatu sidiiqatu caaishina waa ku xigtay wa qiila waxaa la yidhi qabla sawdatin sawda way ka horaysay waana qowl daciifa faxafsatu xafsaa ku xigtay fa zaynabun zaynabo waaliduha aabbaheed yahay khusayma zaynab bintu khusaymo wey fa bacdaha waxaa ku xigtay hindun ay ummu salama fabnatu jaxshin zaynab lmukarama waa zaynabtii karaamada badnayd talii ibnat lxaaris inantii xaaris baa ku xigtay ay juwayriya juwayriya bint lxaaris fa bacdaha rayxaanat lmasbiya rayxaanadii la soo qafaashay ee la xoreeyey ku xigta wa qiila waxaa la yidhi bal milku yamiinin milku yamiin bay ahayd oo addoon bay ahayd faqad keliya lam yatasawajha ma guursanin wadaaka warkaa hore ee inuu guursada ayaa adbadu xifdi badanoo urursan bintu abi sufyaana wahya ramlatu umu xabiibatin talii safiyatu ramla bintu abi sufyaan umu xabiiba la yidhaahdo iyo safiya min bacdiha oo ku xigtay fa bacdaha maymuuna xillan ayuu ku guursaday wa kaanad ahayd kasmihaa maymuuna sida magaceeda ayay maymuuno ahayd nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi guurkiisii iyo qaababku ahaa waynagii ka soo hadallay dacaayadaha rakhiiska ee gaalada iyo gaala raacu wareejinayana waynagii ka hadallay nebigu wuxuu u guursanayey qaarkood wuxuu guursaday lilawlaad oo waa markii aanu nebiba ahayn waa khadiijo kale kuwa kalena wuxuu u guursanayay dabiicaddii bashariga ahaydee ee dee ninku u baahan yahay jinsigii kale in ilaahay ubad ka siiyo inay diinta ka qaadaan oo diinta qaybaha uu guriga ku fulinayo inay fuliyaan oo ay dadka gaadhsiiyaan waa ka ilaahay le wadkurna maa yutla fi buyuutikunna min aayaati illahi walxikma sheegsheega diinta gurigiina lagu hayo aayaad iyo xaadiisba waxaa kaloo nabigu u guursanayay qaar badna waa dayacnaayeen oo waa dayactirayey oo raggoodii baa shahiiday qaarna madax baaba dhashayoo wuxuu doonayay inay diinta ku soo dhawaadaan madaxda oo xididnimadaasi ay wax badan ku xeeriyaan xigmado badan buu guursanayay waa inagii sheegnay saddex iyo konton jir ka bacdi ayuu dumarkan badankooda guursaday hadduu dumarka sidooda uu doonayo ou sidooda u xiisaynayo markuu shan jirka ahaa ama aanu soddonka gaadin ama uu soddonka buuxiyey ayuu dhammaantoodooda guursan lahaa sawjaadka waxaa ugu horaysay khadiija nabiguna aad u jeclaa marar waxoogay caaisha ay la yar hadashayna muxuu ku yidhi ii daaye khadiija aamanat bi id kadabanii annaas dadku markay beeniyeen ayay rumaysay wa sadaqatnii xiina kadabanii annaas wa acdatnii amwaalaha xiina xaramanii annaas xoolaheeday siisay markay dadku xoolahooda ii diideen wa acdaanii allaahu minha alwalada xiina xaramanii wlaad annisa markuu ilaahay dumarkii kale wax iga siin waayey iyaduu ubad iga siiye hallay ammaangeliyo khadiija waxay gaadhay iyadoo nool in jannada loogu bishaareeyo ilaahayna salaan uu usoo diro uu usoo diro jibriil sawdaa ku xigtay waxaa ka dhintay nin la ydhaa sakraan ibnu waxay noqotay armala deetna qofkii dumara markay khadiija dhimatay saddex bilood ka bacdi ayuu nebigu u fadhiistay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo guursaday afar boqoloo dirhamna waa ka bixiyey caaisha ku xigtay inan yarbay bay ahayd caaisha laba goor buu nebigu ku riyooday labada goorba malag baa u keenay bisuraaqa min xariir maro yaroo xariiruu ku siday deetee nebigu hadalka lama idha wuxuu idhaahun in kaana min allaahi yumdihi haddii riyadu xagga alla ka tahay way socon doontaa hadday riyo kala too meel kale ka timina way iska baabi'i doontaa laba jeer markuu u keenay ayuu markii dambe abubakar weydiistay abubakarna dhegaha waa weynaaday oo oh, miye xalaal bay kuu tahay buu kuyidhi miye xalaal bay kuu tahay miyaanad walaalkay ahayn buu ku yidhi suu yidhi walaalo waynu nahay laakiin inantu waay xalaal walaalnimadii nasabka maaha isagu muxuu haystay ilaa tii nasabka inay isla gaadheen dee ma xalaal bay kuu tahay haa ku siiyey qofka dumaree afraad xabse ayay hayd xabsana waxa ka shahiiday ninkii qabay deetna armalay noqotay cumar ibnu khadaab saaxiibbadiibuu la doondoonanaya abubakar buu la hadlay cumaanna waa la hadlay mid ahaan ma cumaan buu ahaa ma abubakar buu ahaa mid ahaan baa jawaab kusoo celin waayey abubakar buu ahaa baarksaasaan ilaasamaahayn cumaan isagu wuxuu yidhi ayaamaysug saasa waa sax ayaamaysug buu yidhi ayaamihii kadibbu kusoo noqdo wuxuu yidhi waa niyow sabankan maanta ah markaan xaaladaydii guursan kari maayo abubakr isagu noo iyo yees midnaba guux iyo gariir waa laga waay cumar wuxuu yidhi abubakar baan u cadhooday bal qofka dumare ee nasabka ahe kan iyo kanaan u bandhigaye shibta iska gelaya odayaasheennu hadday joogaanna xaal golojooga iyo kontonkii halaad bay ka qaadi lahay goor dambe ayuu nebigu soo doonay markiibuu u odhanay abubakar cumar oo miyaad ii cadhootay hayo waan kuu cadhooday warka nebigaan ogaa waxaanse haddaad tidhaahdo arrin kalea soo socotaa nin warkii faafiyey ayaad noqon markaa sidii buu ku guursaday maray waxoogay isku dhaceen oo waxoogay sharaaraday lahayd oo nebigu dalqad furayna ilaahay baa ku yidhi soo celi innahaa sawamatun qawaama waa gabadh cibaado badan oo soom badan oo salaad badane soo cesho zaynab bintu khusayma ummulmasaakiin baa la odhan jiray gabadh aad iyo aad u deeqsiyada oo deeq badan bay ahayd oo sadaqad badan dumarka nebigoo la fadhiya oo uu sheekaynayo ayaa wuxuu idhi miyaa garanaysaan qofka idinku hor dhimanaya sha maya shuu adwalu kunna yada ta ugu gacmo dheer maalintii o dhan gacmaha isku dheerarinayeen heblaayaa ugu gacmo dheer taasaa horbaxaysa mabay moodaynba gacmo dheeridani inay sarbeeb kala tahayoo deeqsinimada iyo waxbixinta inay tahay zaynab baa markaa geeriyootay in yar kadib ummu salama ku xigtay ummu salama waxaa ka dhintay cabdullaahi ibni cabdilasad almaqsuumi abu salama oo nabiga ilmaabti yihiin baa ka dhintay walaalana ka ahayn xagga ridaacada eddadii baa dhashay dabeetana markii nebigu soo doonay ayaa waxay tihi yaa laba arrimood bay guursan kari maysid qof dumaroo weynna waanahay saddex arrimood qof dumaroo weyn baane ubadna waan leeye qof dumaroo hinaasa kulul oo masayr badanna waanay saddexdaa arrimoodba isugu geli mayno wuxuuhi horta da'daanunbaa kaa daaweyn ta halkaa iska dhig ta labaadee ubadkana ubadku waa ubadkaygii walaalkay baaba dhalay tan kale hinaasahana ilaahay baan kuu baryayo allah kaa kaxayn marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay wuu baryey inagu laakiin haddaynu barino mooye in la ajiibiyeyn sidii bay ku guursatay maalinkii abu salama geeriyoodayna abu salama aad u qiimo badan buu ahaa ragnimo ilaahay u dhaliyey waxay xasuusatay ducadii nebigee ahayd qofka idhaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun cid ka wanaagsan baa la siiyaa ducadii waxay odhan kari weyday oo ma cid ka wanaagsan abusalamaad heli bal iska dheh bay tir markii dam bal iska dheh mabay ka fikiraynba nebiga ilaahay ayaa gurigan iman doona zaynab binti jaxshin waa nebiga inaabtidii bara waxaa dhashay eedadii maxay ahayd arwa ayaa dhashay ilaahay baa u soo guuriyey waa tii odhan jirtay sawajakuna ahalikunna wasawajanii allahu min fowqi sabci samaawaat toddobada samo ayaa rabbi iga soo guuriyey juwayriya ku xigtay juwayriya bint alxaaris almustalaqiya aabbaheed xaaris ayaa madax ahaa qoomkoodii baa la weeraray oo laga xoog batay waa la addoonsaday nin baa ku yidhi ya rasuul allah juwayriya odaygii suldaanka ahaa baa dhalay nin kale kuma habboonee ka soo qaba hebel baa la siiye deeta wuu ka soo celiyey isagaa guursaday cidkigeediina meherkeedu ka dhigay reerihii dhammaana boqol iyo konton qoys awgeed baa lagu xoreeyey oo la adoonsan lahaa mar alle markii nebigu la xididay ayaa waxaa la yidhi khatanu rasuulillaah ashaaru rasuulillaah nebiga xididkiisi miya waana naga xoreey oo la sii daayo waxaa ku xigta rayxaana binti zayd min bani nudayr rayxaana inay addoon iyo inay xaas ahayd sheekheennu wuxuu xoojiyey inay xaas ahayd laakiin culimmada muxaqiqiinta sida ibnu xajar iyo shawkani iyo culimo waaweyne waxay xoogga saarayaan adillo badanna keenayaan inay addoon ahayd ee aanay xaas ahayn waayo reer bani nudayr ama bani nadiir keliya waxay ka wada joogeen safiya umu xabiiba inagii soo marnay ninka la yidhaahdo najaashi ayaa u meheriyey meherkii ugu badnaan iyadaa laga bixiyey aabbaheed abu sufyaanna dib oo dabayse dagaal iyo colaad dambe umuu la labin maalintii loo sheegay maalintii loo sheegay layidhi inantaadii ninkeedii wuu dhintay xabashuu ku dhintay cubaydillah ibni jaxash waanagii shalay tilmaamayna weliba waxaynaan tilmaamin ilaahay baa haya khaatumade ninkaasi isagoo muslim u wuu hijrooday haddana xaggaasuu ku gaaloobay kiristaan buu noqday isagoo kiristaana oo murtada ayuu dhintay walciyaadu billaah saasaa dabeetee nebiga loogu meheriyey abusufyaan baa loo sheegay oo layidhi inantaadii moxamed baa guursaday daaka alfaxlu laa yuqdac anfu buuri waa ninkaas waa baarqabo cid hor istaagi mayso waxay odhan jireen neefka aan wanaagsanayn hadduu israa hasha abaahi way ka ulayn jireen marka wuxuu leeyahay inanteeda waa nin u qalmaa nin laga hadli karo ma aha maalintaasa ugu dambaysay safiya bintu xuyayna waxay reer bani nadiro xuyay bni akhdab baa dhalay ninkii reer bani nadir ugu sitay gabadha aad u qiimo badanna way ahayd oo maliixa ah aad iyo aad u qurux badan dadka aadka u hadalka macaan ee sheekada badanna way ahayd in laga xiiso goyn iyadoo addoona oo lacagtii warurseen san lagu xorayn lahaa ayay caaisho u timi caaishina qof aad u caqli badan bay ahayd markay aragtay qofkan iyo quruxdeeda iyo hadalkeeda iyo waxeeda waxay tidhi tan hadduu rasuulka arko guursan doonaa ilaahnu rasuulku arkin in yar kadib rasuulka arkay <laughs> deedbu ku guursaday waay safiya maymuna bint alxaris maymuna bint alxarisna cabdillahi bni cabbaas iyo khaalid bin waliid iyo waa oo dumar fara badanoo raggay dhali jireen cajiiba ayay ka soo jeedaa sagaalkii dumar ahaa ama labiyo tobankiiba waa kuwa zawjaatuhu latii bihina qad dahl inta aw ida cashratin khulfu nuqil khadiijatun uula taliha sawda uma taliha caaishatu sidiiqa waqiila waxa lahi qabla sawda caaishaa horaysay faxafsatu xafsaa ku xigtay fazaynabun waaliduha khusayma fabacdaha hindun ayumu salama fabnatu jaxshin zaynabu lmukarama waa zaynabdii mukaramada ahayd talii ibnat lxarisi ay juwayriya fabacdaha waxaa ku xigtay rayxaanatu rayxaana almasbiyatu ee lasoo qafaashay waqiila bal milku yamiini faqad addoonun bay ahayd lam yatasawajha ma guursanin wadaaka inay sawjo ahaydba adbadu ilaa shan bintu abi sufyaanin wa hiya ramlatu ummu xabiibatin talii safiyatu safiyay ku xigtay min bacdiha oo safiyaa horaysay oo khaybar lagu guursaday ummu xabiibana waa ku xigtay fa bacdaha waxaa ku xigtay maymuuna xilla maymuuna wuxuu ku guursaday isagoo xalaal laa yaxilu laka nisaau min bacdu iyadaa wixii ka dambeeyey soo degtay wa kaanat kasmiha sida magaceeda ayay ahayd maymuuna mid barakaysan wabnulmusanna macmarun qad adhala sheekha la dha macmar ibnu musanna abu cubayda macmar ibnu musanna wuxuu geliyey fii jumlati allaati bihina dakhala qolooyinkii nebigu la aqal galay binta shurayxin wasmuha faatima faatima bintu shurayx ayuu ku daray carafahaa wuxuu ku tacriifiyey biannaha alwaahiba tii nafteeda nebiga u hibaysay inay tahay walam ajid ma helin buu sheekhu leeyahy man jamaca saxaaba qolada saxaabada ururisay oo dakaraha sheegay culimmadii saxaabada ku takhasustay may sheegin walaa biustilghaaba kitaabka ustulghaaba laydhaa ee ugu afdheera saxaabada ka hadla ee ibnu asiir uu leeyahay kaana kuma arag ay walaallaha lacalloo soo gaabiyay callaha tahay wa callaha waxa laga yaabaa inay tahay allatii tii isticaadad magan gashay minhu nebiga ka magan gashay wa hiya ibnatu daxaaki baanat canhu nebiga waa ay ka furantay wa hayru man banaa biha ciddii aan la laaqalgelin aw wahabad ila nabiyi nafsaha ama nebiga nafteeda u hibaysay aw khudibad la doonay walam yaqac aan u dhicin taswiijuha falciddatu tiradu naxwa alaaiina bikhulfin abatu ahbatuu way sugeen bikhulfin khilaaf ayay ku sugeen sodomeeyo sheekh la ydhaa macmar ibnu sana abu cubayda ee luqawiga ah ee muxadiska ah ee qaariga ah ee mufasirka ahi wuxuu ku soo daray dumarka nebiga faadima binti shurayx sheekhu wuxuu leeyahy kutubihii saxaabada ka warramayey ibn lasiir raxmat ullahi tacaala calayh iyo alisaaba fi tamyiiz asaxaaba iyo isticaabka ibn cabdilbar kutubihi o dhan baan soo egay buu yidhi iyo mucjam asaxaaba intaba waxaana u dhowday buu sheekhu yidhi inay tahay allatii istacaadat taana faadime lama odhan jirinba marka ibnatu daxaak bay iyadu ahayd waa inagii soo marnay inay nebiga ka cawdubelaysatay oo ay tidhi acuudu billahi minka marka horena xoogay santaagii ku jiray oo u haysatay inayd boqoro tahay nebigu waa ku yidhi laqad cudti bimucaadin ilxaqii biahliki reerkiinnin qabo xoolo fiicanna waa sheekhu wuxuu leeyahay nebigu qaar u la aqalgelin oo meher keliya ku dhacay iyo qaar nebiga isu hibeeyey soo iyo qaar uu doonay ase aan weli meher dhicin haddii intaa laysu wadageeyo iyo intan uu aqalgalay intuba soddon bay afka la gelayaan buu leeyahay wbnulmuhanna macmarun qad adhala waa geliyey fii jumlati laati kuwii bihinna dakhala uu la aqalgalay binta shurayxin buu ku daray wasmuhaa magaceeduna faadimatu carafahaa wuxuu ku tacriifiyey biannaha alwaahibatu inay tahay tii nafteeda siisay wamra'atan muuminatan in wahabat nafsaha linabiy walamaa jid ma helin man jamaca saxaaba walamaa jid ma helin dakarahaa inuu xusay man jamaca saxaaba ciddii saxaabada ururisay walaa biusti lhaaba walaa bikitaabi usti lhaaba haba allaha ka yeele wa callaha waxaa laga yaabaa inay tahay allatii tii istacaadat minhu ka magan gashay wahiya bnatu daxaaki baanat canhu baynuuna ayaa ku dhacdayoo nebiga waa ka furantay wahayru man banaa biha cid uu la qalgalay kuwa aan ahayni aw wabahabat ama u hibaysay ila nabiyi nafsaha aw khudibad ama loo doonay walam yaqac aan u dhicin taswiijuha falciddatu tiradu naxwa alaaiina ilaa alaaiin ayay ahbatuu sugeen bikhulfin maca khulfin khilaafna waa jiraaye sodomeeye ayay gaadhaysaa siduu sheegaya dimyaadi raxmat ullahi tacaala calayhi ilah waxaynu weydiisanaa cilmi naafic camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka